رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو الطريق التاسع والثلاثين من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعته المسلمين waxa weeyaan marka waxaanu ka bilaabmayaa xadiidka raqamkiisu uu yahay toddoba boqol iyo labaatan ee ka mida baab istixbaabi dahaab min ariiqin wاrujuuc min ariiq baabka sidaa kusoo gaaban kara yani xadiidkiisa labaad uu ka bilaabmaya qala raximah اllahu tacaala waan ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuula اllahi sal ly slam kaana yakruju min ariiqi shajara kolkuu la ka aadayo ariiqu shajara la dhihi jiray buu ka bixi jiray wayadkulu wuxuuna ka soo geli jiray kolkuu soo noqonaya madiine kusoo noqdana min ariiqi lmucaras meeshaa ariiq lmucaras la yidhaaho yuu ka imaan jiray ka geli jiray mucaras meesha habeenkii la dego qofka musaafirkiihi kaasaa la yidhaha tacriifkan marka macnihiisu waa habeen degidda qofka musaafirkiiha habeenkii guuranayaayo meel marka uu dego habeenkii tacriifkaasaa lagu magacaabay marka laba dariiqoo macruufa bay ahaayeen waqtigoodii la yaqaanay haddase wax yaqaanaa si uu jiro laga yaabo inaanu jirin laakiin marka hadda waxaa weeyaan labadii dariiq daatadoodii qofkii garanaya madiinana joogaayo inuu labadii dariiq iyaga laazimo rasuulka sala allahu alayh wasalam uu kaga daydo waa u fiican tahay marka qofkii beled kala joogase marka waxaa weeyaan inuu dariiqna ka baxo dariiqna kasoo noqdo noqdo waidaa dakala maka markuu maka gelaayana dakala min asaliyati alculyaa wuxuu ka geli jiray farinta sare jirta sare salcadda sare uu ka geli jiray ee almucallaa la yidhaaho ama xajuun la yidhaaho ama asaniyat alculyaa la yidhaaho yuu ka geli jiray ee qubuuraha makaad ah ويkرج min الثaniyة sflى meesha aniyada dabcadda hoose ee xagga mxaa galbeedka waqooyiah ee jidka jidda u baxa ee mashana la yidhaaha makudaya ay yidhaahaan taasuu ka bixi jiray oo weliba wareeg bay ku noqonaysaa marka kolku uu xagga madiine uu aadayo waa soo wareegi jiray oo marka jidkaasuu ka bixi jiray nebigu salى اlه alيه waslm mutafaq alيh imanuhu waxa weeyaan bixidda iyo soo galidda labada goor mid walbaba dariiqa waa uu bedeli jiray baabu istixbaari bitaqdiimi اlyamiin waa baab aad iyo aada muhima kanqad u ah oo labada gacmood labada adinba gacmo iyo lago waxay noqdaanba sida ay u kala wadiifadooda u kala leeyihiin ku saabsan oo aada iyo aad in loo dhegeysto loo dabaqo aada iyo aada u istaahila qof walba aada u dhegeyso oo bal xubnahaaga sida aada u adeeganayso ugu adeeganayso yuu kuu kala cadaynaya gaar ahaan midigta iyo bidixda istixbaabu taqdiimi اlyamiin midigta ku horraysiintiisa fii kuli ma huwa min baabi الtakriim wax alla wixii sharifaad oo dhan kalwuduu'i sida waysaqaadka iyo walgusli qubayska iyo wاtayamum lugabaysiga iyo walusi thawbi marada xidhashadeeda iyo wanacli kabta xidhashadeeda iyo wlquf qufka iyo iskaasaha iyo kulli waxaasoo kale weeyaan wtaraawiil taraawiishana kastumooyinkana kulli waxaan loo wada mid weeyaan wadukuuli lmasjid wasiwaak rumayshadana dhanka midigta waliftixaal indha kuulashada wataqliim alalfaari adyaha buritaankooda waqabti shaarib shaarubta jarideeda dhanka midigta laga bilaabo wanafi lqd filfilada rifideeda waxalqi ra'si madax jeeridiisa wasalaami salaam naqsiga min asalaati salaada laga salaam naqsanayiyo wاlakli washurb cunida iyo cabitaanka wاlmusaafaxa iyo gacan qaadka liidka la isku salaamo isku gacan qaado weeyaan waاstilaami اxajar اlaswad xajar aswadka taabashadiisa masixitaankiisa wاlkhuruuji min alkhalaa kasoo bixida masquusha laga soo baxo wاlakdi qaadashada iyo wاlcطaa'i siinta qofka kolka wax loo dhiibayo marki wax laga qaadanayo wagayri dalika mima huwa fii macnaahu iyo waxaa wixii aan ahayn oo wixii la macno oo dhan in midigta lagu bilaabo wayastaxabu taqdiimu lyasaar fii ضidi dalika arrimaha wixii aan ahaynna bidixda in lagu horreysiiyo waa kalintikaad sida iska duufinta weeyaan walbusaaq can dhuftufidda can ilyasaar bidixda laga tufo wadukuli اlkhalaa musqusha galitaankeeda wاlkhuruuji min almasjid ka bixidda masjidka wakhalqi اlqudfi wاlnacli wاsaraawiili wاthawb markii la iska siibayo wixii la gashaday dhar ahaaya iyo kaba ahaaya iyo wuxuu yahayba walistinjaaya darab yeelashada wa ficli lmustaqdaraat waxyaalaha muxuu ahaayey wasakda iska zuulitaankeeda oo dhan waana ashbaahi daalkii wixii lamida qaala allahu tacaala faama man uutiya kitaabahu biyamiinih qofkii warqadiisa laga siiyo gaadhsiisa midigta fayaquulu wuxuu dhahay haa um hooya iqra'uu kitaabiha aqriya warqadayda aqriyaxsan marka kitaabulxasanaad dadka la siinayo jacalana allahu minhum waxaa laga siinayaa gacanta midigtaa laga siinayaa kuwii kalena marka waa cagsigooda oo waa ka aayadda kale ay dhahaysa man uutiya kitaabahu bishimaali fayaquulu ya laytani lam uuta kitaabihi ila akhirih alaayaati yani iqra alaayaat aayadaha dhamaystir wa qaala tacaala faasxaabu faasxaabu lmaymanati ma asxaabu lmaymana waasxaabu lmashcamati ma asxaabu lmashcamati faasxaabu lmaymanati dhanka midigta ah dadkoodii maa asxaabu lmaymana dhanka midigta ah dadkoodu maxay yihiin waa tacdiim aan ku ila mise wax weyn bay yihiin wa asxaabu lmashama dhanka bidixdaa dadkoodiina ma asxaabu lmashama marka dhanka midigtaa dadkoodiina waa kala ammaani doono fii maqduudin wa maqduudin wadil nicmay ku jirayaan dadka dhanka midigtaa la marinayo warqadoodina midigta laga siinayo ee jidhka midigtaa la marinayo kuwa kalena marka kuwa asxaabu lmashama ana ah, waa kuwa marka alle subxaanahu watacaala uu leeyahay fii samuumin waxamiimin wadilin min yaxmuumin laa baaridin walaa kariim ilى akhir اlaayaat marka dadka ahlunaarkaana bidixday leeyihiin warqadda kolka la siinayo iyo jidka la marinayo iyo waa dhanka midig dhanka bidixda weeyaan ahlu khayrka iyo ahlu midigtay leeyihiin marka waa in laisku shabahaa dadka ahlu jannaha laisku shabaho ahlu sharka aan laisku shabihin iyo iyo shayطaankii waxaan laisku shabihino midigta waxyaalaha uu soo sheegay alimaamu nawawi radi allahu canhu lagu sameeyo waqaala وعn caaishaةa radي allahu canha qaalat kana rasuul lah sl slm yucjibhu rasuulka alla waxaa isjeclaysiin jiray oo uu jecelaa atayamunu midigaysiga fii sha'nihi kullihi arrimihiisa oo dhan fii طuhuurihi طahaaro qaadadkiisa iyo wa tarajulihi shallaysigiisa iyo wa tanaculihi kabagashadkiisa muttafaqu calayh arrimihiisoo dhan marka kuwanu misaal weeyaane wax alla wixii arrimihiisoo dhan saasuu ahaa marka haddii uu yimaado wax uun istifne uu yimaado mooyaane wixii kale oo dhan oo arrimihiigu la qabanayo oo dhan baba inuu midibkaa ku isticmaalo inuu jeclaa weeyaan marka wixii uun isagu ka ka gadisan sida najaasada kasuulinteedii iyo wixii lamida ah mooyaane iyo wasaqdii kasuulinteedii iyo lamida ah mooyaane xadiidkeedi kale uu imaan doono muttafaq عalayh وعنها رضي الله عنها qالت kانت yد رasuuل اللahi صلى الله عليه وaلي وسلم alyمنى gacanteeda rasuulka all sl sl midigtii waxay u sugnayd waxay u khaas ahayd liطuhuurihi طahaaro qaadashadiisi iyo wa طacaamihi cuntadiisi iyo wa kaanat اlyusrى bidda bidixdiina waxay u sugnayd likhalaa'ihi musquushiisa wamaa kaana min adan iyo wixii wasaq ah wasaqi nijaasiyo wax sidaas ah siay bidixduna lahayd annana waxay lahayd midigtay lahayd xadiiث صaxiix rawaahu abu dawuud wغayruhu biisnaadi صaxiix waana sidaa uu sheegay alimaamu nawowi radi allahu canhu oo xadiidka waxaa kaloo wariyey imaamu الbukhaari baa isaguna ku wariyey oo keyrkuu sheegaya buu ka mid yahay fi lardab اlmfrad iyuu ku wariyey xadiidkana waxaa weeyaan waa xadiidku صaxiix weeyaan oo asheekh alalbanina wuxuu ku saxiix yeelay صaxiix اladab اlmfrad wa صaxiix sunani abi dawuud wاlimaamu الnawowi radi allahu canhu halkan kale ku صaxiixayna kitaabu اlmajmuuc naftiisa waa ku saxiixiyeen kitaab kitaabu اlmajmuuc ma meeshan taga isagu ma aanu gaarin meeshuu qoray ma waa juska juska labaatan iyo labaatan iyo afar bay tahay labaatan iyo afar marka kolley ma aha waa safxadda weeyaan insha almajmuuca juska labaad aynkiiba si ju kitaab almajmuuc juska labaad boqol iyo sideed ayuu haddana isaguna ku saxiix yeelay xadiidkan saxiix weeyaan وعn أmi caطية رadي الله عanهa أن النبي صل ل sلم qaala lahuna nebigu sl l slm wuxuu ku yidhi haweenkii fii qatli ibnatihi zaynaba radia allahu canha gabadhiisii zaynab ahayd markii geeriyootii ay dhaqayeen buu ku yidhi ibda'na bimayaaminihaa wa mawaadici alwuduu'i minha ku bilaaba xubnaheeda midigsiihiyo xubnihii waysaqaadka ku bilaaba ugu horraysiiye mutlaqun calayh marka kolkii midka loo qobaynayo ninka midigta ah kolkii la wayse qaadanayo iyo kolkii la qubaysanayo iyagana waa sida oo kale wa can abi hurayrata radia allahu canhu أنa رsuuل الlه صل ل سلم qاal إda اnتacala أxadكم midkiin markuu kaba gashanayo falyبdأ bاlyamiin haku bilyumnaa midigta haku bilaabo وإida naزca markuu siibayana falyبdأ bالشimaal bidixda haku bilaabo litkun اليumnaa midigtii ha ahaato أwalahuna midooda ugu horayso tuncalu la kaba gelinayo وأkraahuna midooda ugu dambayse وآakhirahuna tooda ugu dambayse ha noqotee tunzacu laga siibayo متafq عalيh dharkuna marka sidaasoo kale weeyaan wa can xafsata radia allahu canha ana rasuula lah sal ly slam kaana yajcalu yamiinahu midigtiisa wuxuu u yeeli jiray liطacaamihi wa sharaabihi wa hiyaabihi muxuu ahayd cuntadiisa iyo sharaabkiisa oo iyagu ku cabi jiray iyadu ku cabi jiray ku cuni jiray wa hiyaabihi iyo dharkiisana oo iyadu ku hargashan jiray wa yajcalu yasaarahu bidxiisana wuxuu yeeli jiray lima siwaa dalika waxa intaa ka soo horay ee maa daalika daasan markas waa kii ay sheegtay um اlmؤminiin caaisha radي allahu canha ee khalaa'ihi wama kana min adam rawaahu abu dawuud wtirmidiyu wغayruhu waana xadiid xasana wey xadiidkan kadu xadiidkan kada waxa weeyaan xadiid صaxiix ah xadiid صaxiixa weeyaan oo الsheekh الألbani wuu صaxiix yeelay fi صaxiix jaamiع الصغيr lakin الsheekh cabdالعaزيز رabax isagu waa xasan buu leeyahay sanadkiisu xasan weeyaan buu leeyahay lakin shaki male waxaa ka rajaxan صaxiix الsheekh الألbani xafidah الlah xadiidku waa صaxiix وعn وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه أن رsuل اه صل qال إdا labstm markaad xidhanaysaan iyo وإdaa توaضأتm markaad wayse qaadanaysaanba اbdأوu بأyaaminكم أyaam waa jamc ayman dhankiina midigtaa ku bilaaba xadيiث صحيiح rawاه أبو dاوuد والتirmidي وqاala بإsناad صحيiح abu dاud iyo تirmidi baa wariyey oo isnaad صaحيixa ku wariyey marka alimaamu nawwi radi allahu an xadidku waa saxiix yeelaya waana sida uu yeelay xadiidku صaxiix weeyaan oo صaxaxahu sheikh اlalbani fi صaxiix اjaamiع الصغيr iyo غayrkiba waa uu ku صaxiix yeelay kadalika cabdالcaزيز rabax isaguna wuxuu leeyahay xadiidku صaxiix weeyaan وعn أنس رضي الله عنه أن رsuل اه صل ل sلم أtىa mina nebigu sal ه عlay slam xajaة الwadاع minuu yimid faأtى الجمرة jamraة الcaqba buu yimid faramaaha wuu tuurtay maalintii muxuu ahay yowma naxrigaa barqadeedii uma ataa manzilahu bimina meeshii uu deganaayo nafsi dukaajka meeshiisa ah ayuu haddana yimid wanaxara xoolihii buu qalay uma qaala lilxallaaq qofkii timaha u xiirayey macmar ibn cabdillahi alcadawi radiallahu canhu wuxuu ku yidhi qud oo waashaara ilaa jaanibihi alayman dhankiisa midigta abuu ishaaray oo dhankiisa midigta u dhiibay marka dhanka midigta ku horraysiiyey uma alaysar haddana dhanka bidixda ثuma جacala yuعطiihi الناas dadkii buu tiihi uqaybinaysiinay متafq عaleyh marka waxaa way qofku korkuu saaro soo galo uu timaha ku jaranayo ama ku xiiranayo ama ha ahaato markuu nusukii uu dhameeyey xaj iyo cumri iyo wax sidaas uu sameeyey mxua ha ahaado ama ha ahaado kolka caadigaaba ehe kuwan kalenu waxay waxay isaga badan yihiin dadka xallaaqiintihu inay dad aan cilmi lahayn ay iska yihiinoo iyagu timaha jaridooda un ay yaqaanaan laakiin meesha laga bilaabayo sunnadii ilaalintooda ayna dan ka lahayn marka waa inuu isagu dhanka midigka u dhiibo oo yidhaah dhankan kada qofkii un alla uu siiyo sidii uu ka warramay abu xaniifa radi allahu canhu zamankiisi uu nin xallaaq ahoo isaga oo xaj gudtay timaha u xiirayay dhowr mas'ale oo u hagaajiyey xallaaqiiba abu xaniifa yuu goortii dambe ka sheesheekayn jiray oo markaa cilmiga ayaa ku barana wuxuu yihi aطa ibn abi rabax baan ka maqlay arrimahaas yani sunada ilaalinteeda inka midigtii iyo qiblada in loo jeedsada iyo in inta timaha la jerayo la takbiirsado iyo inaan gorgortan lala gelin waxa mxuha la siinayo qofka waxyaalahaas ii faa'iideeyey buu dhihi jiray wafii riwaayatin lama rama aljamra markuu jamratulcaqaba tuurtay wa nusukahu xoolihiisiina uu qalay wa xalaqa uu xiray buu naawla yani uu xirayay iyo naawla الxalaaqa xalaaqii buu wuxuu u dhiibay shiqahu aymanada guusa midigta faxalqahu markaasuu xiray ثuma dacaa abا طلحة الأنصاaريa رadي الله عanه بضلxa buu u yeeray faأعطaahu إyaahu isagii tibihii danka midigta aha yu isagoo wada siiyey oo waa barakaysan jireen saxaabadii radوan الlaه عalayهim sumaha nebiga sal اه عlيه وsلم ثuma naawalahu الشhiq الأysر danka bidixdu haddana u dhiibay faqaala wuxuu yihi ixliq faxalqahu waa xeelay faأعطaahu abu طلحة abu dلxa u dhiibay faqaala wuxuuna yihi اqsimhu bayna الnaasi dadka u qaybi dadka u qaybi wy marka mxuu ahay nebigu sal ly slm danka midigtaa ayuu u dhiibay kolka hore kolkas haddana kolka dambe danka bidixdaa uu dhiibay sidan uu yeelay rasuulku salى الlahu عalayhi waali wasalam ee maalintaas yowmu naxriga ah afarta camal ee la sameeyo saasuu u kala tartiibiyey oo wuxuu ugu horreysiiyey ramyiga haddana naxrigaa ku xigay xalqigaa ku xigay waxaa ugu dambeeyey طawaafu اlwadaaci saasuu u kala dambeesiiyey oo muxua tartiibtaas ayay waxay u sameeyeen ramziga u sameeyeen bacdu culamaaءi اlmalikiya markaas waxay ku magacaabeen ranxab bay yidhahdeen ranxab yani ramyi naxri xalqi tawaaf xuruftaas afartaas masilaysa ayay mxuha ramzi uga dhigeen marka laakiin e, sidaasku waa sunno marka iyo wanaag weeyaan mo mooyaane waajib ma aha oo xadiidkii nabiga sal alay slam xadiidka cabdullahi bn camr ibn alcaas iyo ayaa tusinaya maalinta qof alla qofki weydiiyo anuun garanaynin ba waxa waxaa ka horraysiya intaana kaa samaynin baa kaa sameeyey yidhaahba ifcal walaa xaraj buu dhihi jiray marka kii la doonaa lagu bilaabi karaa afartaas camal ee maalintaa la sameeyo lakiin sunadii u nebiga sal ly slm itibaaciisu waa sidan tada haddaan sheegno baabu kitaabu adabi طacaam cuntada cunitaankeeda adabta ay leedahay baabu tasmiyati fii awalihi wاlxamdi fii aakhirihi in kolka ugu horeeyana la bismeeleeyo bismi illaahi la yidhaaho goorta dambana xamdi lagu khatimo waa ugu horeeya adabka ugu horeeya waa ka waa waxaa yani dikriga ah weeyaan dikriga طacamka ku saabsan can cumar bni abi salma radia allahu canhuma abu salamana waa kaan soo marray magaciisu inuu ahaa cabdullahi bni cabdاlasad almaqzumi radi allahu canhu qaal qaala lii rasuulu الlahi sal ly slm rasuulka allah wuxuu yidhi sami illaaha wakul biyamiinika wakul mima yaliik alla magacow oo bisinka u qabo oo midigtana ku cun ee dhanka kusoo cedana wax kaco waana kii dhihi jiray famaa zaalat tilka nicmati bacdu oo hadda ka aan soo marray xadiidka sidaasuu marka nebigu sala allahu alayh waali wasalam u adbiyey muxuaha wiilkaas uu mas-uulka ka ahaa ee gurigiisa joogay ee adeerka u ahaa uu soo korinay marka wuxuu tusiyey nebigu sal ly slam inuu inuu horto inuu midigta inuu waxaan ujeeda hadda kahor ulajeedada baarkankada ku saabsano waa inuu bisinka alloo qabto bismi اllahi u yidhaah وعan caaishaةa radي allahu canha qaalat qaala rasul lah sal ه alay slam إida akla axadukum midkiin markuu wax cunaayo falyadkur isma allahi tacaala magaca alla ha sheego fain nasiya haddii u looba an yadkura an yadkura isma allahi fii awalihi magaca alla inuu u qabto bilowga hore hadduu ilaawo falyaqul bismi illaahi awalahu waaaakhirahu sidaa yidhaaho marka magaca allaan u qabanaya kiisii hore iyo kiisan dambaba ha yidhaaho marka uu soo xusuusto marka bisinkaas basmaladaas laaxiqa ah ayaa barakadeedu inta hadhay iyo intii horeba ay gaaraysaa xadiidkuna waxaa weeyaan rawaahu abu daawuud وtirmidiy wa qaala xadiiثan xasanu صaxiix wahuwa kama qaala xadiiثan صaxiix weeyaan oo waxaa صaxiix yeelay الsheikh الألbani fi صaxiix الjamiع الصغير وعan jaabirin radي allahu canhu qaal samictu rasuul الlahi salى الlaه عalيه walي وsلم yquul إida dakla الrajulu baytahu ninku markuu gurigiisa galo fadakara allaha tacaala cinda dukuulihi wa cinda طacaamihi magaca alla u qabsado markuu sii gelayo iyo marka cuntadiisa loo soo dhigaba oo kolkuu guriga gelayana bismi illaahi uu yidhaaho xoodi iyo waxba toona aanu odhan salaamna hadduu kusii daro waa aad bay uga sii fiican tahay kolkuu cuntadii loo soo dhigana uu bismi illaahi uu yidhaaho qaala الشhayطaanu لأصxaabihi shayطaan baa asxaabtiisa kale la socda ku dhahaya laa mabita lakum walaa cashaa hoyna caawa malihidin oo gurigan ma beryi kartaan bisinka loo qabtay kolkii la soo gelayo cashana malihidin oo cashada intada maanta caawa qatantihiina waa dirdirteen waidaa dakala markuu galo gurigiisana falam yadkur illaha tacaala cinda dukuulihi kolkuu soo gelaya aanu magaca alla sheegin qaala shayطaan shayطaanku waa shayaaiinta kale ku dhahaya adraktum lmadi meel seexad caawa waa intadii baa idin dhiman وإidaa lam yadkur illaha tacaalى cinda طcaamihi marka cuntadiisa lasoo dhigana haddaanu magaca alla qabanin qaala wuxuu shayطaankii dhahaya adragtum اlmabita wاlcashاa meel seexad iyo hoy iyo cuntaba waa hesheen caawa rawaahu muslim وعn xudayfata radي allahu canhu qaal kunnaa waxaan ahaan jiray idaa xadarnaa maca rasuuli lah sl l slm طacaaman lam nadac aydiyanaa gacmaha iyaga ma aanaan gelin jirin xataa yabdaأa rasul lah sal ly slm fayadac yadahu ilaa rasuulka alla u bilaabaysa wurta gacanta geliyo wainaa xadarnaa macahu maratan طacaama mar baan cunto kala qayb gallay fajaءat jaariyatun gabadh yar baa timid kaأnnahaa tudfacu aada moodo sidii gadaal laga soo riixayso oo degdeg si u soo ardayso ay gacanta marka daf inay siiso doontay fadahabad way tagtay litadaca yadaha fi طcaami inay cuntadii gacanta geliso faأkhadahaa rasuul الlahi salى الlaه عalيه waslm faأkhada rasul ه sl biyadiha gacanteedu qabtay rasuulka alla salى الlaه عalيه wali wslam uma jaءa acraabiyu nin reer baadiya haddana yimid oo kaأnnamaa yudfacu aada moodo si isagoo lasoo riixayo gadaal laga soo riixayo oo soo tiqaantasay siduu daf meesha usoo yimi faأkhada biyadihi gacantiisuu qabtay rasuulka all sl ly slam faqaala rasul lah sl sl markaasu rasuulka alle wuxuu yidhi ina الshayطaana yastaxilu shayطaanku wuxuu ku banaystaa aطcaama cuntada anlaa yudkara sm اllahi tacaalى calayhi inaan magaca alla loo qabanin oo waa cuni karaa magacaan ismiga ismiga alla cuntadii aan loo qabanin wainahu jaءa bihadihi اljaariya gabadhan uu keenay liyastaxila biha inuu iyada ku banaysto cuntada oo wuxuu gacanta geliso isna uu la geliyo faأkhadtu biyadiha gacanteedii baan qabtay fajaءa bihada alacraabiyi ninkan reer baadihi haddana keenay liyastaxila bihi inuu shayna ku banaysto faakadtu biyadihi gacantiisaan qabtay waladii nafsii biyadihi allahay naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee ina yadahu shayطaanka gacantiisa lafi yadii gacantayday ku jirtaa maca idayhimaa labadooda gacmooda jirkooda oo mxuahay jaariyaddana gacanteedii iyo gacantiisa isku jirtay oo gacantiisu ku xiriiriyey oo kolkay geliso isna la gelin lahaa markaa kan isla qabtay kanna waa sida oo kale uma dakara sma allahi tacaala magaca loo qabto bismi llahi buu yihi waa akala waa cunay rawaahu muslim saasoo marka shayطaanku ugu xeelaystaa markuu insaa la isaga celiyo وعن أمyة بن مkشhiyi الصحاaبiي رضي الله عنه qال kاna رsuل الlه صل ل sل rsulka all waxaa jاaliسa kii fadhiya وrajuل yأkل isagoo nina cunayo falam يsم الlaha taعaalى alla ma aanu magac dhabin xatىa lam yبقى min طعaamihi إilaa لqمة ilaa ayna kaba soo harin cuntadiisii ilaa hal mar wax kala geliya mooyaane aakir ka joogo falamaa رafcahaa إilىa فيihi markuu xagga afkiisa usoo qaaday luqmadii iyada ahayd buu qaala bismi illaahi awalahu waakhirahu sidaayey fadaxika nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigu waa qoslay uma qaala markaasu wuxuu yidhi maa zaala shayطaanu yaأkulu maca shayطaan baan ka zuulin inuu la cuno falamaa dakara sma allahi markuu magaca alla uu sheegay buu istaqaa'a maa fii baطnihi waxa calooshiisa ku jira uu soo hunqaacay rawaahu abu daawuud nasaa-i abu daawuud iyo nasaa-i baa wariyey wuxuuna <clears throat> xadiidkan kaduna marka waxaa weeyaan waa xadiid ضaciifa xadiidkan kadu ضaciif weeyaan oo waxaa ضaciifiyey الشheikh الألbاني في irواء الغalيل oo waxaa sanadkiisana ku jira xaakimna horta isna waa wariyey nin la yidhaaho almuثنى بن cabdالرحمن الخuزاعي wahuwa majهuul majهuul wey kasado laakiin wuxuu leeyahay ninkan cabdilcaزiz rabax la leeyahay xadiidku shaahid buu leeyahay oo shaahidna wuxuu uga digayaa inuu ibliis baa wuxuu yihi buu leeyahay kullu rabbi si la hadleeyo kullu khalqika bayanta risqahu famaa risqi rabbi ou khalqigaaga qof walbaba risqigiisa waad u sheegtaa risqigu waa maxay markaasu wuxuu yihi فيma lam yudkar ismii عalayhi waa waxaan magacayda loo qabanin أخraجahu abu nuعaym fi xilyaة الأwliyaa wasanadu صaحيix kaasuu leeyahay shaahid buu yahay shaahidkan uma noqon karaayo inuu shayطaan magaca alle waxaan lagu cunin uu banaysanayo oo cuni karo waxaan magaca alle loo qabanin xadiidkii horeba waa soo sheegay xadiidkii hore waa soo sheegay oo xudayfa laakiin inay qisadaas mucayanadii ay dhacday ma xadiidka ibnu cabaas shaahid uma noqon karayo marka xadiidku daciifu weya waxaan garanaya annagoo caruur ah waxaa nala dhihi jiray annagoo cunto cunayna kolkiina la yidhaaho intaa bisinkaygana la yidhaaho maxaa bisinka u qabta kolkaad bisinka u qabanaysaan afka ka duwa baa la dhihi jiray weelkana la dhihi jiray oo shaytaankaa soo mantegaya weelka idinkaga mantegin xadiidkan kabulacayska markay ciddu haysteen oo marka kaasay rabeen inay nagu ababiyaan oo ku cmafalo وعن عائشhaةa رضي الله عنها qالت kاna رsuل الlه صلى اه عليه وسلم yأkل طعاaما cuntuu cunayay في ستة min أصحaabihi toddoba lix qofoo asxaabtiisa kamida isagoo ku dhex jira fajaءa عraabiyu nin reebaadiha yimid oo faakla بلqمatayn laba mar buu qaadashadood buu ku cunay gadaal buu ka soo gaaray cuntadii waa durbo dhamaatay markuu ninkaasu soo galay faqaala rasul lah sl sl rasuulka alla marka wuxuu yidhi amaa inahu low samaa lakafaakum hadduu bismi illaahi dhihi lahaa waa idinku filaan lahayd cuntadanu rawahu tirmidi waqaala xadiiثun xasanu صaxiix wa huwa kama qaal xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu alxaakimu fi صaxiix اjaamiع الصغيir wa sunan saxiix sunan ibni maaja wa irwa اlhaliil intabuu ku saxiix yeelay xadiidka waxaa kaloo isna wariyey axmed iyo bayhaqi iyo ibn xibbaan ayaa wariyey isagoo intaa waliba ka dheer marka xadiidkan wuxuu tusinayaa maxaa bisinka u qabashadiisu uu shayطaanku kaga joogsanayaayo cuntada lagu barakaynayo aan kaga joogsanayo mehe inay qof waliba inuu bisinka qabto inay ku xidhan tahay oo dadka ugu horreeya bilaabo un keliya ayna ku saabsanayn oo haddii uu gadaal ka soo galo dad aan bisinka u qabaninu inay cuntadii kolkaas barakadii sidaa ku waayeyso laakiin shayطaan inuu cunayo oo shayطaanka kolka u banaysanayo iyo in kale taas marka xadiidka kada isaga lagama qaadan karaayo shayطaan baa idinla cunay ma aanu dhihine waa idinku filaan lahayd buu yihi hadduu ninka kor bismillaahi dhihi lahaa marka uu idinku filaan weydo durba wax u dhammaatay barakadii baa laga siibay oo ninkan kale ayaa bisinkii ka tegay xadiidkii xudayfa radiallahu canhu isagu wuxuuna tusinayaa goormaa bisinka loo qabanaya bismillahi goormaa la dhahaya ma kolku intuu soo qaado afka kusii wadu bismillaahi dhahayaa mise marka ugu horreysay ee uu gelinayo gacanta yuu bismi bismillaahi dhahaya xadiidka xudayfa ee arrintaa tusinayo macnuhu waxaa weeye kolkuu sii gelinayo gacanta sii kusii wado wayna bismi llahi dhaha intaanu gacanta weli gelinin وعن أbي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى اه عليه وسلم kaana إida rafaca maa'idatahu markuu xeeladiisa uu qaado maa-ida waxaa la yidhaahaa miiska ayay ka dhigan tahay laakiin waxay ahayd mid yar oo maqaar iyo waxaa iska samaysan oo kor loo soo qaado oo leecleecaysaba ahdo maa-idaba manaa ciidii leecleecaysa weeyaan sufrada nafteeda maa-ide waa la yidhaahayo carabtu caadadeeda waxay ahayd inay ku cunaan hal sufra la yidhaha dhulka loogu goglo iyo wax yaroo sida gambarka oo kale ahoo far usoo qaaday iyo laakiin miisas waaweyn iyo seerir magaalihi iyo ma ayna lahayn waa kan hadda ka horna soo maray rasuulku sala allahu alayh waali wasalam inaanu weligii miis wax ku cunin marka yani kolkii la qaado cuntadii iyo weelashiiyo meesha laga qaado wuxuu dhihi jiray alxamdu lilaahi kahiira طayiba mubaarakan fiih غayra makfiyin walaa muwadacin walaa mustagnan canhu rabbuna saasuu dhihi jiray alxamdu lilah mahad allaa leh xamdan kasiiran طayiban mubaarakan xamdi fara badan oo wanaagsan oo barakaysan غayra makfiyin ku wax loo tara isagoon ahayn walaa muwadacin kuwa laga tagana aan ahayn walaa mustaqnan canhu kuwa laga deeqtooman aan ahayn rawaahu albukhaariy xadiidkan bukhaari ayaa wariyey wuxuuna ku wariyey buu kalo isaguna wariyey tirmidi wa abu dawuud wa can mucaadi bni anas mucaadi bni anas injuhani radi allahu canhu qaala qaala rasuul lah sal lay slam man akala طacaaman qofkii cunto cuna faqaala oo yidhaah alxamdu lilahi aladii aطcamanii hada warazaqaniihi min gayri xawli minii walaa quwa sidaa yidhaaha mahad waxaa le allaha kankada isiiyey cunsiisiiyey ee igu arsaaqay tabar iyo mxu ahay xeelatoon anigu aan lahayn aan kusoo xasilin kari lahaa qofkii sidaa yidhaaha wafira lahu ma taqadama min denbih waa loo dhaafaa wax alla wixii horeeye dembigiisa ahaa rawaahu abu dawuud والتirmidي وqaala xadiiث xasn wahuwa kama qaal sida uu yihi wa xadiiث xasan weeyaan xasanahu الشheikh الألbاني في صحيح الجامع الصغير وفي غيره وباب لا يعيب الطعام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه الصفحة الثانية من شريط رقم تسعة وثلاثين من كتاب رياض الصالحين wuxuuna ka bilaabmayaa bogrankeedu baab laa yaciibu الطacaama واstixbaabu madxihi cuntada cayla-aanteeda inaan waxba laga sheegin karisxumadeeda iyo sida ay tahay iyo waxba aan laga sheegin cusbadaa ku yarkan ay tahay muxuahay si fiican uma bislaanin ay ku badan tahay cusbadaa ku badan iyo in la ammaano inay fiican tahay عن أbي هريرة رضي الله عنه qال ma cاab رsuل الlhi صلى الله عليه وaلiه وسلم طعاaما qط in اشتهاaه أkلh وin krهه تركه متفق عaليه weligii rasuulka all صلى الله عليه وaلي وسلم cunto ma aanu caayin oo tan waa xun tahay iyo waxba toona ma aanu dhihin marka wuxuu ahaan jiray si hadba طبcigiisa iyo nafsiyadiidu siday tahay ku mxaa waafaqsan ayuu ku dhaqmi jiray oo hadduu arko naftiisa oo jeclaysanaysa cuntadana waa cuni jiray hadduu arkaa naftiisa oo karahaysanaysana waa iska dayn jiray bas laakiin kanuu yahay kanuu yahay waxa ma dhihi jiray وعan jaabirin radي allahu anhu ana nebiya sal ly slam sa'ala ahlahu ludma xiggiisu wuxuu su-aalay idaan koosaar buu su-aalay faqaaluu markaasu wuxuuhi maa cindanaa ilaa qallun qal mooyaane wax kale ma hayno fadacaa bihi waa dalbado keena buu yidhi fajacala ya'kulu wuxuu bilaabay inuu cuno wayaquulu yidhaaho nicma udmu llu nicma ludmu lkallu rawaahu muslim Ehm, idaanka wanaagsan ama koosaarta wanaagsan waa qalka yani waa koosaar wanaagsan u ammaanay marka nebi sal lay slam tacaamka ehm, kada yani ehm, muxuu ahay yu ammaanay mooyaane cuntada marka ma aanu hayo cunto ma caayi jirin waasu saas u ammaani jiray kolka qaarkood tan nafteeda marka ku ammaanayo xagga dabkiga iyo hagaajinta iyo waxyaalahaas iyo kuma saabsanayne waxay ahayd noociyadeeda baabu maa yaquulu man xadara طacaama wahuwa saa'imun idaa lam yuftir waxa uu dhahayo qofkii cunto kasoo qayb galo oo meel cunto ay taalla yimaada isaguna sooman haddii aanu rabin inuu afuro can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasul lah sal ly slam idaa duciya axadukum midkiin markii la waco cunto loogu yeedho falyujib ha ajiib waa soo raaco fain kaana saa'iman falyusalli haddii uu sooman yahay ha duceeyo falyusalli yani falyadcu baa laga wada wain kaana muftiran hadduu afuran yahayna falyطcam ha cuno yani hadduu doono weeyaan ilaa ilaa ma rawaahu muslim qaala culamaau macnaa falyusalli falyadcu wa macnaa falyطcam falyأkul وbaabu ma yaquluhu man duciya ilىa طacaami fatabicahu غayruhu waxa uu dahayo qofkii cunto loogu yeehay qofka lagu soo raacay can abi mascuudin albadriyi radia allahu canhu qaal dacaa rajulu inabiya sala allahu alayh waali wasalama liطcaamin sanacahu lah khamisa khamsa nin baa ugu yeedhay nebiga sala allahu alayhi waali wasalam cunto u sameeyey shan qof midkoo isagoo ah isagoo shan qofa buu u yeedhay wa tabicahum nin baa soo raacay فلما بلغ الباab markuu albaabkii gaadhay buu qaala النبي صل ل sلم wuxuu yihi إنa hذا تبcna ninkan waana soo raacay fain شhiئta haddii aad doonto an تأdana lahu وin شhiئta raجع fain شhiئta an تأdana lahu haddii aad doonto inaad u idanto dkل weeyaan macnuhu iyo xilamida haddaad doonto inuu noqdona waa noqonayaa qaala markaasuu yihi bal aadanu lahu yaa rasuula allah maya waan u idinaayaa muttafaqun calayhi marka saasuu dhahaya waa ogeysiinaya intiina sadaa ma adig iyo hebel iyo hebel iyo dad magac dhalisaale haddii midaa qof kale oo idin soo raaco inaad u gelisaan maaha marka qofkii maxaa tacaamka lahaa idinkoon u sheegin marka isaga inaad harki lahaana maaha oo naga hadhaa sida adigu mugma jirtid laakiin kolkii maaragtay meeshii la yimaado waa qofkii lahaa meesha lahaa loo sheego laakiin kolkaas waxaa weeyaan haddii aanu qofkaas ahayn qof lagu kalsoon yahay oo saaxiibkaas oo laga hoos ku hubto aanu ahayn weeyaan baabu اlakli mima yli mima yaliihi wa wacduhu wa ta'diibuhu man yusiiءu aklah cunidda laga cuno qofku uu ka cuno dhanka soo xiga iyo qofka adbintiisa iyo wacdintiisa qofki si xun wuxuu cunaayey oo adbiyo wa can cumar bni abi salamata radi allahu canhuma qaala kuntu gulaama fii xijri rasuuli llahi sala allahu alayh waali wasalam waxaan ahaa canug yaroo dhabta nebiga sal alay slam ku jira baan ahay ani nebiga tarbiyadiisa ku jira iyo xadaanadiisa wa kaanad yadii tatiishu fi saxfa gacantayduna way ku warwareegi jirtay cuntada xeedhada faqaala lii rasuulu lah sal l slm markaasu rasuulka alle wuxuu yidhi yaa gulaamu sami illaaha tacaala yarow muxuu ahay magaca alla qabo wakul biyamiinika midigtaada ka cun wakul mimaa yaliika dhanka kusoo xiga ka cun muttafaqun calayh qowluhu tatiishu bikasri ta wabacdaha yaaun mushadadatun min yaaun muhanaatun min taxt macnaahu tataxaraku watantadu ilaa nawaaxi saxfa kusoo wada ku warwareegi jirta hadhuu meel iska qaadan jira canug yar buu ilanahaa wacan salamata bni akb xadiidkan kaduna marka wuxuuna soo horomaray laba gooro horuu soo horomaray oo laba boqol sagaashan iyo sagaal iyo toddoba boqol iyo labaatan iyo sideed labada goor buu kusoo horomaray saddex goor buu marka sheegay xadiidkan wacan salamata bni lakci radi allahu canhu أنa رaجuلا أkla عinda رasuuل الlahi صلى اه عل سلم baa ku cunay nebiga alla agtiisa slى الlaه عليه وaلي وسلم بشimaalihi faqaala kul biyamiinika midigtaada ku cun وqاala laa أstaطيcu makala qaala la اstaطacta ha tarin maa manachu ila اkibr kibr magac kale uma diidin وmaa rafacahaa ilىa fiihi rawaahu mslim waana soo hormaray laba goor isna soo hormarayo sitmiya wa talaata cashar iyo miya tisca وخamsiin labadaa goor ba kusoo hormaray baabu الnahyi can اlqiraani bayna tamratayni wanaxwihima nahyiga layska reebay in la isku qabtoo la isku lamaanayo laba xabadood tamirih iyo wixii lamida afka la gashado wixii caadadu ay ku dureersato in xabad xabad loo cuno sida hilibka kalankalka iyo muxuu ahaayey wixii lamida weeyaan xabadda timirta iyo in waxaa la reebay in laba laba loo qaato laba laba afka loo shoogaa hal waa in loo qaataa hadduu dad la cunaayo weeyaan hadduu keliga cunaayo maa hadduu dad la cunaayo dadkaana aanu ka idan qaadan oona raali gelinin ila uu ka xaq badsanayaaye xaqoodii buu cunayaaye waa inaanu laba laba qaabadanin idaa akala jamaacatan ila biidni rufaqatihi hadduu jamaaca ay ku cunaayaan ilaa inuu saaxiibadii ka idan qaato mooyaane waa la iska reebay in laba laba loo qaato can jabalata bni صaxaymin radي allahu canhu qaala asaabanaa caamu sana caamu majaaca yani sanad abaara baa nagu dhacday maca bni zubayri radي allahu canhu cabdillahi bni zubayr anaga oo la jira oo jeeshkiisii ka mida farazaqanaa tamran wuxuu nagu arsaaqo yani oo noo qabiyo na siiyey timir timir buu nagu raashimayey wa kaana cabdullahi bni cumara radi allahu canhuma yamuru bina cabdullahi bni cumar baana soo mari jiray wanaxnu na'kulu anagoo timirtaa cunayna fayaquulu markaasu wuxuu dhihi jiray laa tuqaarinuu ha labalabaynina labalaba xaba ha u qaadanina faina nebiya sala اllau alay slam nahaa can iliqraan labalaba u qaadadku ka nahiya nebigu sal lla alay slam uma yaquulu markaasu haddana wuxuu dhihi jiray ilaa an yasta'dina arajulu akaahu muttafaqun caleyh qofku inuu walaalka ka idan qaata mooyaane oo ka oo loo qaadan kara haddaad tidha war anugu sidaan aada u maayo anuu gaajeysmaya waa degdegsanaya ee raalliga ahaada waa boobayaa waa lagu yidhaha saa doonta qolkaas mooyaane haddii kale oo jamaaca aad la cunayso waa inaad xabad xabad u qaadato ayb marka istisnahaas ilaa an yasta'dina rajul uu leeyahayna wuxuu ka qaatay len xaqoodii weeya waxaa looga nahiyo waxaa weeyaan arrinta inay xaqoodii ay tahay haddii xaqoodii marka ay ka tanaazulaan way heli karaan xadiidkuna waa muttafaq caleyh lafdi kale wuxuu dhahayaa man akala maca qowmin tamran falaa yaqrin ila an yasta ilaa ilaa an ya'danuu lahu طbrani baa wariyey can ibn cmar radi allahu canهuma isaguna صaxiix weeyaan marka baabu ma yaquluhu wayafcaluhu man yaأkul walaa yashbac waxa uu samaynayo oo uu ku hadlaayo qofki intuu cuno aan dherginin can waxshiy bni xarbin radi allahu canhu ana asxaaba rasuuli اllahi salى اllahu alيyh wali wslam radi allahu canhum qaluu ya rasuula allah inaa naakulu walaa nashbac anagu waxbaan cunnaa marka mana dharagno qaala markaasuu yihi falacallakum taftariquun waxaad suurowda inaad muxuu ahay kala goonigooni u kala cuntaan qaaluu nacam haabay idhan qaal faijtamacuu calaa طacaamikum ku ururo oo meel ku wada cuno cuntadiinna wadukuru sma allahi magaca allana u qabta yubaarak lakum fiihi waa la idiin barakaynayaa rawaahu abu daawud isku duubnida dadka muslimiinta ah iyo wada jirkoodu khayrka ay leedahay bay ka mid tahay in cuntadii kole ku barakoobayso hadday isla cunaan oo cuntadii cunto barakale ay u noqonayso marka kolkay saxaabadii ridwaan ullahi calayhim ugaashkakooda nebigu sala alla alay slam inuu waxba gaanidiisa u cuno ayuu nabigu sal ly slam uu dareemay oo yidhi marka waxaa suurooda inuu ninba gaarkiisa u cuno nimba cuntadiisa gaar u cuno kolka usheegeen buu wuxuu yidhi muxuu ahayey isku darsada cuntada oo marka wada cuna ayb xadiidkan kadana waa xadiid xasan ah oo ibnu maaja baa isaguna wariyey can waxshiy bni xarbi radia allahu canhu axmedna isna waa wariyey iyo ibnu xibbaanna xadiidka waa wariyey wاlxaakim isna waa wariyey wasanaduhu ضaciif lakin alxadiiثa xasanu liأna lahu shawaahida fi macnaah undur tarkiib watarhiib buu leeyahy marka waxaa weeyaan xadiidku xasan ligayrihi weeyaan marka baabu اlأmri bاlأkli min jawaanib الqaطcة wالnahyi can اlأkli min wasatihaa reebid amarka la is amray in hareeraha laga cuno iyo reebidda la iska reebay in dhexda laga cuno dhexda yaan waaa laga wadaa meesha dusha ah baa laga wadaa in laga cuna reebda laiska reebay fiihi waxaa ku jira baabkan kada ku sugan qowluhu sala allau alay slam kul mima yaliika muttafaqun caleyh kamaa sabaq xadiidka cumar ibn abi uu ku yidhi dhankaaga ka cun buu yidhi marka dhankaaga ka cun waxaa soo gelaya dhinac inuu ka cunay dhexda kolkutayla dhankiisa maa wa can ibni cumara radia allahu canhuma can nabiy sal l slam qaal albarakatu tanzilu wasata aطacaam barakadu waxay kusoo degtaa cuntada bartankeeday kusoo degtaa fakuluu min xaafatayhi ka cuna hareerihiisa ka cuna labada dhinac ka cuna walaa taakuluu min wasatihi bartanka ha ka cunina dhexda ha ka cunina rawahu abu daawuud wtirmidiy wa qaala xadiidun xasanu صaxiix waxaa kaloo xadiidka wariya isaguna axmed iyo bayhaqi iyo ibnu maajah iyo yaa weriye can waasilah wa abu daawuud iyo tirmidina waxay ka wariyeen can cabdillaahi bni lbusr wa kayruhu ay ka wariyeen xadiidkan kadana marka intaasoo dhan baa warisay isaga xadiidkuna wa صaxiixu ligayrihi ama xasanu ligayrihi asheekh اlalbani wuxuu ka dhigayaa xasan ligayrihi wadaadkan cabdالcaزiiz rabaxna isaga wuxuuba ka dhigayaa صaxiix اlisnaad ayuu leeyahay w عan cabdاللahi bni bصr radي allahu عanهu qaal kana lلنabiy slى الlahu عalيh وalih وsلم qطcaة yuqaalu laha alغaraa wuxuu lahaa nebigu salى اllahu عalayhi waalih wasalam xeelo oo qaraa la yidhaaho qaraa cudub ahaanu waxaa weeye cadday weeyaan oo yani caddayn waxaa loogu bixiyey waa cuntada lagu ridi jiray ee baruurta iyo caanaha iyo muxuu ahay lagu soo dari jiray ee caddaan jirtay daraaddeed baa loogu magacaabay yaxmiluhaa arbacatu rijaalin afar nin ay soo qaadaanoo sidooyin bay hareeraha ku lahayd oo hareeraha soo qabtaan falamaa adxaw markay farqaysteen wasajadu duxaa ay tukadeen salaadii duxada utiya bitilka alqafca xeeradaa la keenay yacni waqad furida fiiha iyada oo fariid lagu sameeyey fariidkana waxa weeyaan waa kibista lagu koosaaro saaro hilibka iyo maraqa weeyaan faltafuu xawlahaa way ku soo wareegaysteenoo way hareera fadhiisteen falamaa kahuruu markay soo fara bateen jataa rasuulu llahi sala allahu alيyه wala slm rasuulka alle waa jilbiibsaday jilku jilbuhu ku fadhiistay faqaala acraabiyu nin reer baadiya wuxuu yihi maa haadihi اljilsa maxay yahay fadhiga kada ninkaas u fadhiisanayo faqaala rasuulu llahi sal l sl markaasu rasuulka alle wuxuu yihi ina allaha jacalanii cabda kariima walam yajcalnii jabbaara jabbaaran caniida alla wuxuu iga dhigay addoon wanaagsan oo akhlaaq fiican laho yani raggan walaalahaya baan u waasicinaya aanan ka qaadanaynin cidhiiriyaynin fadhiga ku cidhiiriyaynin ee igama aanu dhiginin jabbaar madax adagoo kibriya ma aanu iga dhigin oo markaas balballaadhin maayo taasaan tawaaduc ugu fadhiisanaya iyo isdhuubid uma qaala rasul lah sal markaasu rasuulka alle wuxuu yihi kuluu min xawaalayha ka cuna hareeraheeda oo wadacuu dirwataha ka taga baarkeeda dusheeda ka taga yubaarak fiiha waa la barakaynayaayo rawaahu abu daawuuda biisnaadin jayid abu daawuud baa xadiidkan kada wariyey biisnaadin jayid buu ku wariyey ibnu maajahna isna waa wariyey waana xadiidkuna waxaa weeyaan xadiid صaxiix ah صaxaxahu الشheikh الألbاني في صaحيح jaamiع الصغير وصaحيح ibn maajة wa irواء الغalيل dirwataha aclaaha bikasri الdali وضmha dirwa iyo dirwa labadaba waa la yidhaha baabu karaahati اlأkli muttaki'a karaahiyati اlأkli muttaki'a necbaysiga la necbaystay inuu qofku cuno isaga oo muxuu aha jiqilaysan oo dhinac dhinac u jiifa oo barkin iyo waxsidaasa u jiqilaysan can abi juxayfata wahb bni cabdillaahi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allau alيyه wasalam laa aakulu muttaki'a rawaahu albuhaariy anigu ma cuneeyo anigoo muttaki ah muttaki ahna maxaa laga laba siyood baa lagu fasirayaayo siduu sheegi doono oo midna abu sulaymaan alkhaaabi baa ku fasiray midna waxaa ku fasiray jumhuurta qaala alkhaaabi abu sulaymaan alkhaaabi baa wuxuu yihi magaciisana xamd bnu moxamed ayaa la yidhaahaay albusti almuttakicu huna muttakica halkan waxaa laga wadaa huwa aljaalisu muctamidan calaa wiqaa'in taxta waxaa laga wadaa qofkaa fadhiya isaga oo shay jilicsan oo barkin iyo joodar iyo wax lamida sidaasa ku fadhiya ku cunaa laga wadaa qaala wuxuuna yidhi wa araada wuxuuna ka waday anlaa yaqcuda calى alwiطaa'i wاlwasaa'id inaanu ku fadhiisanin joodariyaal iyo bartimooyin iyo waxyaala jiljilicsan iyo inaanu ku fadhiisanin ka ficli man yuriidu liktaara min aلطacaam sida ay u fadhiistaan dadka raba inay halkaa wax badan fadhiyaan oo cuntada ay badan ay ka cunaan bal yaqcudu wuxuu fadhiisanayaa mustawfizan isagoo degdega degdegsanaya oo sida kadaloobayo u fadhiya buu cunaya laa mustawطican idinkana laa mustawطican ah, ku daahayo oo wax jilicsan hoostiisa gogladay wayaakulu bulgatan wuxuuna ka cunayaa wax yar oo gaajo iskaga bi'is ah ayuu ku kaaftoomaya oo gaajada ka bi'isa hada kalaamu الkhaطaabi khaطaabi baa sidaa ku fasiray wa ashaara غayruhu qayrkiina wuxuu ku fasiray ilىa ana almuttaki'a huwa almaa'ilu calىa janbihi inuu yahay muttaki u qofka dhinac dhinac u jiifa inuu yahay wallahu aclam sidaasaanu rajaxay asheikh اlalbani oo wuxuu yidhi muxuu ahay inkastoo anigu nin asalkiisa cajamiya aan ahay haddana sida carabiyadu ay keenaysaa waxa weeye mustawti mxaa muttaki inuu yahay qofka dhinac dhinac barkin iyo wax lamida ugu ugu dangiiga inuu yahay bay keenaysaa ee sidan abu sulaymaan alkhaطaabi uu ku fasiray ma aha muttaki ma aha wallahu aclam وعan anas radي allahu canhu qaala ra'aytu rasuula اllahi sal l sl rasuulka allaan arkay jaalisan isaga oo fadhiya muqciyan oo kadalooba ya'kulu tamran oo timir cunaaya isagoo kadaloob timir ku cunaya baan arkay Eh, rawaahu muslim almuqci huwa ladii yulsiqu alyatayhi biاlard wayansibu saaqayhi kaasaa la yidhahaa solka intuu dhulka saaro jilbaha koru taaga kaasaa muqci la yidhaha baabu istixbaabi اlakli bitalaati asaabic ee sunnaynta la suneeyey ee la jeclaaday sharci ahaan loo jeclaaday in lagu cuno saddex farood saddex farood in lagu cuno wixii aan wax yaryaroo kala daadanaya aan ahayn ilaan cuntadoodasu waxay ahayd kibis bay ahaan jirtay kibistana marka haddii kolkii la jajabiya maraqiiyo lagu daray iyo afar saddex farood waa lagu cuni karaa waistixbaabu lacqi اlasaabic iyo faraha leefidooda sunaynteeda wa karaahatu masxiha qabla lacqihaa iyo necbaysiga la necbaysay in la tirtiro oo siraashada la iskala tirtiro biyo la raacina waa sida oo kale iyada oo aan la leefin waistixbaabu lacqi اlqasca xeerda murdinteeda sunaynteeda wa akdi luqmati alatii tasqutu minhu luqmada ka dhacaysa qaadideeda wa akliha iyo cunideeda wajawaazu masxihaa bacda alacqi biاsaacidi wاlqadami wagayrihima iyo banaanaanshaha uu bannaan yahay in gacanta lagu masaxo kolkii la leefo dabadeed muxuu ahay dhudhunka saacidka waxaa la yidhaahaa mxuad udhunka gacanta diraaca ayaa la yidhaahaa iyo lugta iyo wixii lamida ah in lagu masaxo wejiga la marsado ama lugaha la marsado inay bannaan tahay yani can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala اllau alay waslam ida akala axadukum طacaama midkiin markuu cunto cuno falaa yamsax asaabicahu farihiisa yaanu tirtirin xataa yalcaqaa ilaa uu leefo oo yulciqaa ama uu leefsiiyo qof kale u leefsiiyo oo qof kale oo aan ka yaqiiqsanaynin oo ilmihiisa iyo khaadimkiisa iyo islaamkiisa iyo waxyaale sidaasa ah. inuu amaleebsiyo ama isagu leefo mooyaane intaa yar ee cuntada ee faraha ku taaltaalla ayaa looga baqayaa oo loo la diidan yahay in la dayaco saasna marka macnaheedu waxaa weeyaan dhaqaalaha in la ilaaliyo ee maalka in lagu ciyaaro la seebtaydo oo qofku muxuu ahay lagu qubo qashin iyo cuntadii lagu daro taasu marka waxaa weye mid aad iyo aada u foolxun wey intaa yarta ah ee faraha ku haraeraysiiya intaa qascada ku haraeraysiiya inta dhulka ku dhacday intaasa looga ba-ayaa inay khasaaraan muttafaqun calayh wacan kacb bni maliki radi الله canhu qaala ra-ytu rasuula allahi sala lla alay slm rasuulka allaan arkay yaakulu bialaaa asaabic isagoo saddex farood ku curaaya faidaa faraqa markuu eh, ka bogana laciqahaa وعan jaaبirin رضي الله عنه أنa رsuل الlه صلى اه عليه وسلم أmara بلacqi الأصاaبع faraxa in la leefo amray والصxفةi iyo xeeradaba o qaale wuxuuna yidhi inakum laa tdruuna في أyi طcاamiكم الbarكة idinku ma garanaysaan cuntadiina keeda ay juskeeda ay barakadu ku jirta rawahu muslim waqad sabaqa biraqan miئa arbaca وasittiin w canhu radي allahu canhu ana rasuula اlah sl lay slam qaala idaa waqacat luqmatu axadikum markay dhulka ku dhacdo midkiin luqmadiisu oo sintii afka ku sii waday afgeliska ahaa haddii ay ka dhacdo <clears throat> falyaakhudha ha qaado falyumid ha ka zuuliya maa kaana biha min ada wixii ku yaalla ee soo raacaya wasaq iyo ciid iyo qori iyo waxaas iyo tin iyo haka zuuliyo waliyakulaha ha cuno oo walaa yadacha lishayطaani shayطaan yaanu uga tegin walaa yamsax yadahu gacantiisana yaanu ku tirtirin bilmindiil muxuu ahay tiraashada yaanu ku tirtirin xataa yalcaqa asaabicahu ilaa afarihiisa uu leefo fainahu laa yadri fi ayi طacamihi اlbaraka rawahu muslim lanno isagu ma oga cuntadiisa keeda ay barakada ku jirtee marka wax cunto oo la dayacaayo waa inayna jirin anhu radi allahu canhu ana rasuula la sl xadiidkaasuna marka isaguna waa inoo soo hormaray wuxuu kusoo hormaray raqam miya arbaca وasittiin وanhu radي allahu canhu ana rasuul الlahi صل ل sلم qaala ina الشhayطaana yaxduru أxadakum shayطaanku waa la joogaa midkiin walbaba cinda kulli shay-in min sha'nih wax kasta oo shuqulkiisa ka midaba markuu samaynayo wuu la jiraa xataa yaxdurahu ilaa uu la joogo cinda طacami kolkuu xunayaba faidaa saqaطat luqmatu axadikum midkiin luqmadiisu markay dhulka ku dhacdo falyaakudaa ha qaado oo falyumid ha zuuliyo maa kaana biha min ada wixii soo raacay wasaqaa ka zuuliyo uma liyaakulaha haddana ha cuno walaa yadacha lishayطaan shayطaanka aan uga tegin faidaa faraqa kolkuu dhammeeyana falyalcaq asaabicahu farihiisa ha leefo fainahu laa yadri fi ayi طcaamihi اlbaraka rawaahu muslim saddexdantada xadiidbaba waana soo horumareen oo hal raqam keliya hal xadiid soo iskaga soo dhigay ayay soo horumartay kullina muslim baa wada wariyey وعn أنس رضي الله عنه qال qال kاna رsuل الlه صلى اه عليه وسلم rasuulka alle wuxuu aha إida أkla طcاaما markuu cunto cuno laciqa أصaaبcahu ثaلaaث fariisa saddexdaa buu leefi jiray وqaala wuxuuna dhahay إida سqطت luqmaة أxadiكم midkii luqmadiinu marluqmadiisu marka dhulku dhacdo falyأkudaa ha qaado oo walyumid can haladaa wasakdaa ka zuuliyo walyakulaha cuno walaydaca lلشhayطaan وأmarana wuxuuna faray an nasluka الqasca inaan xeerada tirtiro oo nasaxno oo leefno yani uuna faray waqaale wuxuuna yidhi inakum laa tadruuna fi ayi طcaamihi اlbaraka fi ayi طcaamikum اlbaraka cuntadiina keenay barakadu ku jirto ma garanaysaan marka kanna wuxuu ku soo hormay raqم ستمiئة وثمaaنiية وعan سعيid بن الxاrث أنhu sألa jaaبira رضي الله عanه عن الوضوء mima masت الناar wuxuu ka waraystay ninkaas la yidhaaho سعيid بن الxاrث jaabir بن cabdاللahi الأنصاري رضي الله عنهuma wuxuu waraystay wayse qaad laga wayse qaato waxay dab u taatay yani wax dab lagu bisleeyey ee ama la dubay ama la shiilay ama la keri wax sidaasa qaala markaasuu wuxuu yidhi laa maya qad kunnaa zamna الnabiy salى اه alay slm waqtigii nabiga waxaan ahay laa najidu misla hada طcaama ilaa qaliilan cuntada noocaas oo kale ee la kariyey maba anaan heli jirin ilaa wax yar mooyaane cuntada iyadu timir iyo bay isaga badnayd faidaa naxnu wajadnaahu marka aan hello lam yakun lanaa manaadiil ma anaan lahayn istiraashooyin ma anaan lahayn ilaa kufanaa gacmaha iyaga mooya curcurrada mooyaane wasawaacidana iyo suxulladana iyada mooyaane waaqdaamana iyo gundaha iyaga mooyaane uma nusallii waan tukanaynay oo walaa natawada' mana aanaan wayse qaadan jirin rawaahu albukhaariy marka wax la kariyey oo yani dab lagu bisleeyey oo dhan lagama wayse qaadanayo laakiin hilibka geela gaar ahaan isagu hilibka geela gaar ahaan isagu daliilkiisa gaarkaa buu leeyahay oo wayse qaad ka waajibiya isagoo waa laga wayse qaadanaya baabu takfiiri اlaydi calى الطacaam gacmaha ku badintooda cuntada lagu badiyo oo iyo barakadii khayrka ay leedahay can abi hurayrata radي allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اlه alay slm طcaamu الاثنayni kaafi الثaلaaثة وطcaamu الثaلaaثaةi kaafi الأربعة mutafaq عalayh laba cuntadood saddex waa ku filan tahay saddex cuntadoodna afar bay ku filan tahay mutafaq عalayh waana soo hormaray وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رsuل الله صل ل سلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية رواه مسلم na waa soo hormary وbاب أdب الشhرب واستحباaب التنفس ثaلاثة adabta wax loo cabaayo iyo jeclaysiga la jeclaystay in saddex goor lagu neefsado sharaabka dhexdiisa lagu neefsado khaarij alcinaaya weelka ka baxsan oo weelkaan ku lagu dhadheensanine e, sharaabkii oon weli la dhammaysanin in saddex qor loo neerneefsado laakiin afka laga duwo weelka kolkaa la neefsanayo wa karaahatu tanafusi fi lcinaa weelka in lagu dhex neefsado iyo in la afuufiyo e, muxuuaha jeclaysigiisa e, nacbaysigiisa wa karaahiyatu idaarat اlcinaa'i cala alayman falayman bacda almubtadi iyo واستحباaب إdاaرة الإناء iyo sunaynta la suneeye la jeclaystay weelka in laga wareejiyo dhanka midigta ah weelka yani waxa laysaga dandambaynayo sharaabka ah in dhanka midigta laga wareejiyo qofka lagu bilaabay dabadi qofka lagu bilaabay dabadidaasa baa waxaad marka uu leeyahay wuxuu keenayaa in horta hore la bilaabayo aan midigta in laga bilaabo ayna sunno ahayn mase aha oo marka wax sidaa u qayidayaayo ma uu jiro marka u horeysa la keeno kolka kolka uu bilaabayo kolkan kada wareejinayaayo qaybinayaayo waa inuu qofka midigtiisa fadhiya uu u dhiibo kolkaasna marka isaguna midigta kasii fadhiya haddana looga sii hubiyo وعن أنس رضي الله عنه أن رsuل اه صل سلم kاna yتنفس في الشhراaب ثaلاثا saddex goor buu ku dhexneysan jiray sharaabka متفق عalيه yaعnي yتنفس خاaرج العناء dاkل inaa buu ku dhexneysan jiray mehe خاaرج العناء buu ku neefsan jiray afkuu ka qaadi jiray وعن ابن عباس رضي الله عنهma qال qال رsuل الله صلى اه عليه وسلم laa تشhربوا واaحدا hal mar keliya cabino hal nafs keliya ku cabina ka shurbi اlbaciiri sidii neefka geerihi uu cabo oo kale walaakin ishrabuu caba matnaa laba laba iyo wa hulaata saddex saddex laba laba neefood iyo saddex sano neefood wasamuu bismillahiya idaa antum sharibtum markaad dinku cabaysaan afka saaraysaan waxmaduu xamdiya idaa antum rafactum markaad afka ka qaadaanna rawahu tirmidiy wa xadiidun xasan xadiidun xasan sidaasuu dhahay alimaamu tirmidiy ridwan اllahi tacaala calayh laakiin xadiidku صaxiix meahe xadiidku daciif weeyaan xasan maahayo waxa daciif o waxaa ضaciifiyey sheekh األbani fi ضaciif الjaamiع صغيr fi mishkaat الmaصaabiح oo sababku ku ضaciifayna waxa weeyaan waxaa ku jira sanadkiisa nin la yidhaaho يزيد ibn sinaan الruhaawi abu farwa wa huwa ضaciif وshaykuhu fiihi majhuul ninka uu ka wariyeyna xadiidka waa waxaa wey isaguna majhuul weeye walihada ضacafahu الxaafiظu fi اlfatxi alxaafid ibn xajar casqalani raximah اllahu taعala fi fatxi اlbari